أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد Eh, waxaan soo haynaa tafsiiru suurati اlbaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wa ilaahukum ilaahun waaxid wa ilaahukum macbuudkiina dhabta ah ilaahun macbuud waaye macbuudka oo waaxidun mid keliyata ah hal ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane alraxmaanu allaha naxariista guud naxariista ma ahane alraxiimu allaha naxariista gaar ahaaneed naxariisto mu'miniinta ka u naxariista ma ahane mid kale oo cibaado astaahilaa ma jiro ayb wuxuu la tilmaamay aayaddan uu ku tilmaamayaa towxiidka oo waxa dadka loo abuurayna ah weliba gaar ahaan bani aadamka qasadkooda iyo cibaadaadkooda inay allaha iyaga abuuray oo maamulaayo keliya ay ula qasdaan oo aynan cid kale ula qasdin alla wuxuu leeyahay wa ilaahukum macbuudkiina dhabta ah ilaahun macbuud waaye macbuudka oo waaxidun hal ah waaye macbuudkiina dhabta ee xaqa ah waa hal macbuud waaye waaxid marka min asmaa illaahi tacaala waxaa ka mid a alaxadu iyo alwaaxidu labadaba asmaada alley ka mid yihiin alwaaxid macnaheeduna ama alaxad macnaheedu waxa uu yahay waa midka keliga ah waaye oo markaa yacni muxuu ku keli yahay allah subxaanahu wa tacaala walwaaxidu aladii laa nadiira lahu mid u dhigmaa ma qabo walaa shariika lahu ku wax la lehna ma jiro waaxid macnaheedu saas wa mid wax la lehna ma jiraan mid isaga u dhigmaana ma jiraan ayb macna alwaaxid sidaas waay oo macnaheedu marka waxay tahay abuurista iyo maamulka iyo mulkiga cid la leh ma jirta isaga cibaadada qasadkeedana dhab xaqa ahna cid la leh ma leh isaga magacyada ee tilmaamaha uu leeyahay cid u dhiganta oo la leh oo la wadaagta magacyo ama tilmaamo la wadaagi kartaa ma lahan alwaaxid marka macnaheedu sidaas wey mutakalimiinta ama dadkan falaasifada ah ee diinta waxaan ahayn kusoo daray iyaga waxay yidhaahdaan macna alwaaxid waxay tahay aladi laa yatajaza waa midka aan qeybsamin walaa yatabaccad oo aan qaar aan qaaraysmin marka ay sidaa leeyihiin ma qeybsamo ma qaaraysmo marka ay leeyihiinna wax kaley ula jeedaanoo baatil ahba ugu hoos qarsoono hadhow marka marka la yidhaha wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ilaahay weji buu leeyahay limaa khalaqtu biyadaya marka la yidhaahdo axaadii aayaadka iyo axaadiidta ilaahay tilmaamihiisa sheegayo marka la sheego ayay waxay leeyihiin weji waa qeyb yad waa bacdi qayb waayo ilaahayna bacdi iyo tajazu ma lahan maxaana u daliila alwaaxidu yaa u daliilay ku leeyihiin markii hore iyagaa soo fasirtay tafsiirkii iyaga ay fasirteenoon lagu waafaqsanayn ayay kugu muxaakamaynayaan marka maxkamad kugu saarayaan cadaalad darro iyo jowr iyo wax dood uga xun taas ma leh sideedana nacam marka hore alwaaxid macnaheeda aan isku waafaqno waa kan alimaamu albagawi wuxuu leeyahay walwaaxidu aladi laa nadiira lahu waaxid waxaa la yidhaha midka aan wax u dhigmaa jirin marka tilmaamihiisoo waaxid ku yahay magacyadiisoo waaxid ku yahay rabbinimadoo waaxid ku yahay cibaadadoo waaxid ku yahay nacam waa midkaas aladi laa nadiira lahu walaa shariika lahu ee waxaan kale bacdi iyo juz-i iyo macnaha aada sheegayso naqsiga laga fahmaayo anigaba ilaahay waa ka hufaa oo waxaan le waxaan markaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay wajhun yaliiqu bijalaalihi waa ilaahay weynaantiisa wej u qalmo bacdi waaye iyo qeyb waaye iyo waxaas maa nafyan wa ihbaatan midna uma gelayno nacam ayb meeshaa marka sidaa marka uu oga wa ilaahukum macbuudkiina xaqa lagu caabudo ilaahun macbuud weeyaan macbuudka oo waaxidun hal ah oo mid u dhigmaa ounan jirin laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane allahaas waaxidkaa maahane alraxmaanu midka naxariista guud naxariista maahane macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro kaa maahane alraxiimu naxariis gaar ahaaneed naxariisto mu'miniinta markaa u naxariisanayo aayaddanna marka waxaa la yidhi sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa kufaaru quraysh baa waxay yidhaahdeen sif lanaa rabbaka rabbiga aada noo sheegaysid bal noo tilmaan nisbey ayay yidhaahdeen markaasaa laa wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa araxmaan araxiim iyo suurat likhlaas iyo ayaa ayaa soo degeen oo yimaadeen ayb ina fii khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyl ina fii khalqi الsamaawaati samaawaadka abuurkooda ciraryaalo abuur abuurkooda waalardi dhulka abuuristiisa dhexdeeda waاkhtilaafi اlleyli habeenka iyo wannahaari iyo maalinka iskhilkhilaafidooda kala duwanaanshadooda walfulki wa filfulki doonta allatii doontii oo tajrii soconayso filbaxri badda dhexdeeda ku soconayso bimaa yanfacu nnaasa binafci nnaasi dadka yacni anfacooda darteedna u soconayso iyo wamaa wa fii maa kii dhexdiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey min aلsamaa'i samada xaggeeda uu kasoo dejiyey min maa-in biyo xaal ay yihiin fa axyaa uu nooleeyey bihi bilmaai biyaha alarda dhulkii uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhulka dhimashadeeda ka gadaale uu ku nooleeyey dhexdeeda wa batha wa fii maa kii dhexdiisa waxaa ahaaday batha uu faafiyey alle fiihaa dhulka dhexdeeda uu ku faafiyey min kulli daabbatin wax allaale waxa dhulka ku kutubaa xaal uu ahaaday kaasina wa tasriifi riyaaxi wa tasriifi riyaaxi dabaylihii gedgedintooda la gedgedintooda oo alla gedgedinayo waasaxaabi daruurtii daruurihii almusahari la layliyey oo la sakhiray bayna asamaa'i samada iyo waalardi dhulka dhexdeeda lagu layliyey intaasba la aayaatin baa dhexdooda ahoo ku sugan aayaad ay la calaamaatin daallaatin calaa waxdaaniyati illaahi calaamado ilaahay waxdaaniyadiisa tuso ayaa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yacqiluuna wax garanayaan oo wax ka saayaan ayb aayaddan marka ka'annamaa waxay leedahay wa ilaahukum ilaahun waaxidun markii towxiidulcibaada lasoo qariray oo la yidhi allah keliya unbaa cibaado astaahila allah raxmaanka raxiimka ah ayaa mushrikiinta ka annahu marka inay deliil u baahdeen oo ay leeyihiin ilaaha aada noogu yeeraysid cibaadadiisa inay xaq tahay maxaa u deliilah markaasaa adilada ou cibaadada ku mutaystayaa la sheegaa marka maxay noqotay marka adilada ou cibaadada ilaahay ku mutaysanayo inuu cibaado keligii leeyahay waxaa u deliila abuurista iyo maamulka iyo mulkiga lahaanshada koonka maamulka koonka abuurista koonka keligiis uu leeyahay maadaama middaas uu leeyahay keligii cibaadana isaga keligiisa iskale waayo meeshaas marka maxaan ka fahmaynaa masalo muhimaan ka fahmaynaayo mas'aladu waxay tahay dadka lala khidaabayo kufaartii maka ah ama mushrikiintu waxay garan karaan ama markaas musallam agtooda ka ah waxyaabahan aayaddan dambe hadda aayaddan noogu dambayso ay ka hadlayso dood kama taagneyn inuu ilaahay keliya leeyahay nacam sidaas darteeda ayaga xujo looga dhigay wa ilaa hadday dood arrintan ka qabaan waxay dhihi lahaayeen ee arrintan lafteedaba ma kula aaminsaninay ay dhihi lahaayeen oo abuuristan iyo maamulkan iyo ko rabbinimadan aada ilaahay ku tilmaamayso aada tilmaamayso annaga maba aaminsanin bay dhihi lahaayeen qofka labada qof markay doodayaan shayga lagu qanci rabo waa wuxuu fahamsan yahay oo uunan inkirid ka qabin iyaga marka waxay diidan yihiin ilaahay keliya hala caabudo daliilay rabaan waxaa daliil looga dhigaa marka wax ay ogol yihiin ayaga oo aynan inkiri karin waa maxay waxay ogol yihiin abuurista inuu ilaahay keliya leeyahay maamulka akoonka inuu alle keliya leeyahay mulkiga inuu isaga keliya leeyahay u ogol yihiin alle saa darteed abu jacfar aلطabri imaamu طabri tafsiirka wuxuu ku yihi tafsiirkiisa fa ina allaha alle inamaa xaaja bidalika aayaddan wuxuu ku xujeeyey qowman qolo kaanuu ahaayeen muqiriina inay qiran yihiin biana allaha khaaliquhum dad qirsan in ilaahay uu khaaliqooda yahay gayra annahum laakiin kaanuu waxay ahaayeen yushrikuuna fii cibaadatihi cibaadadiisa ayay ilaahay keyrkii la wadaaji jireen labadaas marka marka la kala caddeeyo oo dadka loo kala caddeeyo laba ilaah maa la sheegay marka mushrikiintiisa miyaa la yidhi waa mu'miniinoo iimaan munji a ah bay qabaan oo badbaadinaa miyaa la yidhi maya dadkaani cibaadada bay ilaahay la wadaaji jireen oo shirkigoodu cibaadadu ahaa laakiin yaa idin abuurayoo koonkan yaa khaaliq ka ah allah bay dhihi jireen saas darteed baa marka aayaddan waxay u noqotay xujo iyo deliil ayagaba ay maadaama ayagu ogol yihiin ayaa waxaa la leeyahay war kan aada u ogoshihiin inuu koonka abuuray ou maamulaayo kaas waayo midka ay tahay inaad caabuddaan oo ay cibaadadiisu ay gar tahay waa arrin marka aada loo fahmi karo weyn qofka marka ay labadaa isaga dhex daranto oo maanta dhan yidhaahda maya gaalada ilaahay ma taqaano inuu ilaahay wax abuuro ma aynan aqoonin qofka dhahaya gaaladoo dhan xaalkoodu sidaasoo ah de aayado badan iyo xadiid badan buu diidaa aayadahana waxaa ka mid a qul man yarzuqukum min الsamaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabsaara waman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlأmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun markay xajinayaan waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ilaahu waa ku ajiibnay ayay dhihi jireen labayka wax wax kula leh ma jiro ilaa hal xaba maahane midkaasoo aada adiga leedahay oo isaga aan waxba milkinin marka mushrikiinta aalihada ay caabudayaan hal xaba inaysan lahayn waa rumaysnaayeen waana og waana ogaayeen waidaa masakum duru fi lbaxri dala man tadcuuna ilaa إiyaahu waidaa gashiyahum mawjun kaالdulali dacawu llaha mukhlisiina lahu اddiin huwa اladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxri xata ida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacawu llaha mukhlisiina lahu اddiin intaasoo aayad waa wada beenay sheegayaan in la dhaho qur-aankiina ou ku qiraayo ayaga weliba ou xujo uga dhigaayo haddana beenay sheegayaanoo maba aaminsana khaaliq in la yidhaahdo arrintaa yacnii waaqicana waa ka hor imaanaya aayaduhuna saasay uga hor imaanaysaan ayb sidaa darteed marka aayaddan ina fii khalqi samaawaati waxayba daliil u tahay cibaadada inuu ilaahay keliya xaq u leeyahay walidaalika waxaa la yidhaahdaa towxiid rububiya yastalzimu towxiida alcibaadati towxiid rubuubiyaha ilaahay in la loo qiro inuu isaga keliya wax abuuro wax leeyahay koonka maamulo in la qiro waxay laasimsane oo ay xujo qofka uga dhigaysaa inuu ilaahay keliya caabudo towxiid lcibaada laakiin ma keenayso haddaad ilaahay waa khaaliq waa raasiq dhahdo macnaheedu maaha inaad caabudday waa inaa allahaas khaaliqa aada u sujuuddo oo isaga keliya aada caabuddaa lagaa rabaa ayb meeshaa marka masaladaa markay dadka qaar badan ka wareertay wax badan baa marka isaga dhex daatay marka alla wuxuu leeyahay ina fii khalqi samaawaati samaawaat abuurkooda ciraryaalo abuuritaankooda waalardi dhulka abuuristiisa abuuritaanka dhulka <coughs> dhexdeeda wakhtilaafi lleyli habeenka iyo wanahaari maalinka iskhilkhilaafkooda dhexdeeda wa fi ikhtilaafi lleyli maalinka habeenka marka kala duwanaanshadoodu waa maxay mugdiga iyo iftiinka waa ku kala duwan yihiin mararka qaarna saacadahay ku kala duwan yihiinoo saacadaha habeenkii baa dheer mararka qaar kuwa maalintiia gaaban mar saacadihii maalinkiibaa dheeraanayo saacadihii habeenkiibaa gaabanayo furuuqdaa marka waxyaabahaasay ku kala duwan yihiin maalintii marka waxaa weeyaan dadkaa faafayo oo shaqadoodii bay u kala yaacayaan oo koonka qaylo iyo sawaxan yaa ka socdo habeenkiina huduu iyo deganaan iyo sakan buu leeyahay iskhilaafkaa marka habeenka iyo maalinta ay iskhilaafayaan wax kalena waa ku dhex jiraanoo habeenka iyo maalinta isdhaafdhaafkooda <coughs> usbuucii iyo bishii iyo sanadkii iyadaasay ku dhex jiraan macnahaasna marka waa ku jiraa walfulki doontii allatii doonta oo tajrii soconayso filbaxri badda dhexdeeda ku soconayso <clears throat> bimaa yanfacu nnaasa binafci nnaasi dadka nafcigu bisababi nafci nnaasi dadka nafcigooda sababteedana ugu soconayso badda dhexdeeda maada marka marna masderiyana waa laga dhigi karaa mawsuulana waa laga dhigi karaa <clears throat> haddaad masderiya ka dhigto ba-du waxay noqonay sababiya bimaa yanfacu nnaasa bisababi nafci nnaasi ay ku soconay doonti <clears throat> ayb oo markaa meeshaa bisababi nafci nnaas ah. qodobka labaad marka maada in laga dhiga marka mawsuula haddii laga dhigana macnaha maadu markaa waxay iska noqonaysaa iyada ba-da macnaheedaan ujeedaa waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa waa la xaaleyna musaaxabaana laga laqbeyna marka ama laga macneynaaba nacam ayb <clears throat> musaaxabada marka sida looga laqbeynayana waxay noqonaya walfulki wa wafilfulki doonidii allatii doon doonta oo tajriid soconayso filbaxri badda dhexdeeda ku soconayso masxuubatan xaal ay tahay midii la saaxiibsan lala saaxiibiyey bimaa yanfacu annaasa bimaa biladii kii yanfacu anfacayo huwa maaguba annaasa anfacayo xaal ay tahay tu la raaciyey oo lala saaxiibsiiyey ile doontu macaashkii dadka iyo wixii dadkan ay meeshaan ka rabeen iyo alaabta la qaadaayo iyo waxyaabahaas oo dhan bay agga xagga usii qaadaysaa ayb wamaa anzala allaahu wafii maa kii dhexdiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey min maa in biyo xaal ay yihiin minta hore waa ibtidaa-iyata dambena waa bayaaniya ayb wamaa wafii maa kii wafi ladii kii anzala allaahu anzalahu allaahu alla uu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey min maa-in biyo xaal ay yihiin fa axyaa uu nooleeyey bihi bilmaa'i biyaha alarda dhulkii uu ku nooleeyey bacda mowtihaa ardada dhimashadeeda ka gadaale uu ku nooleeyey kaasna dhexdiisa waxaa ku sugan ayb oo roobkii waayo marka dhibicda roobka dhulkii dhintay baa ku noolaanayo wabaha fiihaa wabahadan marka waxaa loo soo qadaraa wamaa baha ay wa fii maa kii dhexdiisa baha ou firdhiyey oo faafiyey alle fiihaa fi lardi dhulka dhexdeeda uu ku faafiyey min kulli daabbatin wax dhulka ku kutubo dhammaantiisna xaal ahaa uu ahaaday kaas ayb marka wabaha fiihaa waxaan ku cadafnay marka fi khalqi samaawaatidee la socota ay wa fii maa baha fiihaa waxaa ilaahay dhulka korkiisa uu ku faafiyey ee xayawaan dhulka korkiisa soconaya ah kuwa aan naqaan iyo kuwa aanaan aqoonin intaba wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifihi ilaahay gedgedintiisa alriyaaxa dabeylaha uu gedgediyo waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifi riyaaxi dabeylaha gedgedintooda ilaahay uu gedgedinayo marna bari marna waqooyi uu ka keenayo marna koofur mid ay qabowdahay oo neecaw ay wadato midna ay kulushahay oo hanfi iyo iyo yacni kulayl ay wadato sidaasu ilaahay u kala gedgedinaa dabaylihiina wasaxaabi wa fi saxaabi daruurtii waa ismu jinsi marka waa cumuum uu keenayo wasaxaabi wa fi saxaabi daruurihii hal daruur ka laqbayn maysa daruurihii o dhan waay wasaxaabi daruurihii dhexdeeda almusahari daruurihii day almusakhari la leyliyey beyna samaai samada iyo walardi dhulka dhexdooda lagu leyliyey marka beyna samaaida darafka almusakharina waa ku tacalluji kartaa haddaad doontana kaa-inan samaai waalardi waa dhihi kartaa oo markaa wuxuu noqonayaa wasaxaabi wafi saxaabi daruurtii almusakhari la leyliyey beyna samaai kaa-inatan samaai xaal ay tahay daruurtaasi marka bayna samaa'i samada iyo walardi dhulka dhexdeeda xaal ay tahay intaasba la aayaatin baa ku sugan calaamado ilaahay waxdaaniyadiisa tusaayo liqowmin bayse ugu sugan tahay yacqiluuna wax garanayaan meeshaan marka qaabkan qur-aanku waxaan dareemaynaa marka xujada qur-aanku qaabka usoo bandhigo umamka gaalada ee ilaahay ama ha inkirsanaadaan jiritaankiisa ama kuwo aan jiritaankiisa inkirsanayn ee abuuristii inuu wax abuuray iyo kuwo ogol ha ahaadaanba mar walba dariiqatu maxaajati lqur'aan qur-aanka doodihiisa dariiqaday ku socdaan baa waxay tahay alistidlaalu biاlahari cala almu'ahiri wa bisancati cala asaanici habkaasuu qur-aanku ku socdaa wuxuu qur-aanku daliilsanayaa sancada sancadaasu wuxuu u deliishanaa saanic inay leedahay wuxuu daliil athar ayuu deliishanaa raad la arkaayo samadan iyo dhulkan iyo doontan iyo baddan iyo dabaylahan isgedgedina waa raadad raadkan aan u jeedno muxuuna tusaana cid raad ku leh inay jirto wailaa waxaan oo sanco ah ma iska imaan karta bilaa saanic kow waxaan oo raad iyo ahar iyo saamayn lehna bilaa muahir iskama imaan karaan dariiqadaasu u qancinaa marka qur-aanku bani aadamka wuxuu khilaafsan yahay qur-aanku dariiqada falaasifada mutakalimiinta iyadana nacam oo ay leeyihiin iyagu markay rabaan inay wax qanciyaan dadka waxay marayaan dariiqo adag oo ay marka asalkeedu yacni griig iyo hindi iyo siin duruqda ummadahaas hore ummadahaa hore falsafadahooda ayay waxay rabaan inay xaqa ku daliil uga dhigaan ay ku taxqiijiyaan ninkii aan baraninna waxay leeyihiin falsafadahaas caqiidada maba fahmi karay leeyihiin bal adigu fiiri qur-aanku wuxuu u yimid dad aan waxna qorin waxna akrinin falsafo iska dhaaf warkeedna mushrikiin alcarab waxna ma qori jirin waxna ma aqri jirin ilbaxnimana dad ay aada uga fog tahayay ahaayeen culuumtan falsafadana ma aynan aqoonin waayo falsafadda muslimiinta waxaa lasoo dhexgeliyey cahdi alcabaasi waqtigii ma'muun iyo meelahaas iyo waqtiyadii xoogaha ka horreysay ayay falsafada xooggeeda ay soo dhex gashay muslimiinta waxaana laga keenay ummado kale arrintaana waa laysku waafaqsan yahay qur-aanku marka dadkan ou la hadlay hal su-aalaan isweydiinaynaa xujada maku oogay mase kuma oogin haddaad tidhaahdid qur-aanku xujada kuma oogin mushrikiintii carabta nebigu muxuu dhiiggooda u bannaystay muxuu ula dagaalay gaalo maxaa loogu tilmaamay naar maxaa ay gelayaan loo yidhi meesha waxaa kaaga muuqata in qur-aanku uu xujada ku oogay dariiqada oo u isticmaalayna ma ahan bilitifaaq habkan marka mutaka mandiqa iyo falsafadu ay ku shaqeeyaan ama ay ku socdaanna ma aha waayo maba jirinba waqtigaas saa darteed baa culimadii xataa arrimahaas aadka u taqaanay waxay yidhaahdeen dariiqan falsafada iyo mandiqa muqadamaadkiisa iyo la maro waxay ta waxay yidhaahdeen waa dariiqo culus oo qof un dad xudaaq oo caqli u saaxiiba oo fahm u saaxiiba ah keliya ay garo karaan way wax ka soo saari karaan mana ahan dariiqo caamada oo dhan oo qur-aankiina loogu wada talagalay dariiqo anfici karta bay wax ku fahmi karaan ma aha saa darteed marka waxay yidhaahdeen waa lagu kaaftoomi karaa ninka caamigaa marka cirkii iyo dhulkii iyo qudradan weynaanteeda iyo sancadaani saanicay leedahay isaga waa fahmi karaa intaas hadduu ilaahay ku qiro oo laa ilaha illa allahu ku yidhaahdo ku towxiidsado waa aqbali jiray rasuulka sala alla cl slam muslimiintana way aqbali jireen dariiqada marka qur-aanku sidaan waaye waana sida ugu fudud waay marka dariiqa in dadka caqliyan wax loo fahamsiiyo lama diidana laakiin habka caqliga ugu dhowaaba kan qur aanku uu tilmaamayo qof walbaana uu garo karo shaki ayayna abuurtay falsafadaas ummadahaas laga dhaxlay ilaa dadkii aadka u bartay oo culimada ah markii dambe aybay yidhaahdeen aad ay uga shallaayeen waqtigii ay falsafadaa ku bixiyeen ay ka qoomamoodeen ayb wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yatakhidu samaysanaayo oo ka dhiganaayo min duuni illaahi hayr allaahi ilaahay heyrkiis andaadan kuwa ka dhiganaayo kuwa ay alla la simaan oo ay la fil dhigaan ka samaysanaayo ayb andaadaas oo yuxibuuna ay jeclaanayaan hum iyaga andaadda ay jeclaanayaan aalihadaa ay jeclaanayaan ilaahay ay la simaayaan yuxibuuna <clears throat> aalihadaa oo yuxibuuna ay jeclaanayaan hum iyaga ka illaahi ka lmuminiina mu'miniinta jacaylkooda oo kale allaha alle ay jecel yihiin sida ay mu'miniintu alle u jecel yihiin oo kale kuwaan mushrikiintana ilaahyadooda u jecel yihiin waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu kuwa darnaan badan waayo xuban xagga jacaylka lilaahi alla la jeclaado kuwa u darnaan badan waayo aad bay mu'miniinta alle u jecel yihiin allahooda ayb walow haddii yara aladiina kuwii ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay oo shirkiga la yimid id waqti yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan cadaaballaahi hadday arki lahaayeen ilaahay cadaabkiisa la calimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata yacni xoogga dhammaantii lilaahi alla un inuu usugnaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis wa ana allaaha alleh shadiidulcadaabi cadaabkiisu miduu adag yahay inuu sidaa yahay bay ogaan lahaayeen aayaddan iyadana alla wuxuu tilmaamayaa nimankan marka shirkigu sidau lafaha uga galay oo qalbiga u degay marka alla wuxuu leeyahy wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yatakhidu samaysanaya min duunillaahi alla sokadiisa yani min duunillaahi hayrallaahi oo ilaahay heyrkiibay waxay ka dhiganayaan andaadan kuwa ay alla la simaan oo ay la fil fac uga dhigaan ilaahay andaadan marka waa aaliha allay la simaayaan marka ay kala la fac dhigaayaan maxay marka kula simaayaan ilaahay cibaadaday kula simaayaan waayo abuurista ma kula simaynin mushrikii alcarab oo haddii la yidhaha walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah laata iyo cuzaa dhul iyo cir abuuray weligood lagama maqlin qur-aankuna kama sheegin waxa ay marka ilaahay kula simaayeen wuxuu ahaa cibaadada wey qodobkaas markaasu allah wuxuu leeyahay wa eh, min annaasi dadkii man ayaa ka mida yatakhidu ka dhiganaayo min duuni illaahi ilaahay heyrkiis yacnii ilaahay ka sokaayay waxay samaysanayaan andaadan kuwa ay ilaahay la simaanay la fildhigaan ayb yuxibuunahum andaadaas ama ilaahyadaas oo yuxibuunahum ay jeclaanayaan yuxibuuna alandaada ayay jeclaanayaan ka xub illaahi ka xubihim laba tafsiira ka xubillaahidaan ku jirto marka hore waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waaye ka xubillaahida marka laba tafsiir baa ku jirto ma'huuro tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay ka xubilmu'miniina allah yacnii yuxibuunahum andaaday jeclaanayaan xubban jacayl ka xubilmu'miniina allaha mu'miniinta jacaylka ay rabbi alle jecel yihiin oo kale ayagu aalihadooda jecel yihiin tafsiir sidaas waay tafsiirka labaadna waxaa weeyaan ka xubbihim allah in la dhaho yuibuuna yuxibuunahum andaadii bay jeclaanayaan ka xubbihim iyaga jacaylkooda mushrikiinta ah jacaylka ay jecel yihiin allah alle ay jecel yihiin hal su-aalaa marka laysweydiin karaayo qofka ku dhalan karto waxay tahay mushrig ilaahay jecel ma jira seel marka loo leeyahay mushrikiintu ilaahyaday u jecel yihiin sida ay u jecel yihiin allah oo kale oo awel may allah jeclaayeen tafsiirkaas marka ishkaalkaa marka lagu keeno waxaa lagu jawaabayaa maxabo marka iyo jacayl ay alle subxaanahu watacaala ay u qabeen waa jirtay laakiin waa maxabo ilaahay ay cid kale markaa ay la wadaajinayeen waay oo maxabadii lafteeday shirki ku sameeyeenba oo waxay noqotay almaxabatu maca allaahi markay ilaahay maciisa cid kale jeclaadeen sida alle loo jeclaadoo kale waxay u tartay male marka laakiin iyaga marka maxabadaas ma qabeen waa qabeen ha oo marka waxaa ku tusayo haddii aynan maxabo qabin ay shirki ku dhex sameeyeen haddaynan qabin baacidka ku bixinaayo inay ilaahayna wax wax u qoondeeyaan aalihadoodana inay wax u qoondeeyaan maxaa ku bixinaya waayo suurat lancaama waxaan ugu tegaynaa alla wuxuu leeyahay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina beertoodii iyo xoolahoodii labay u kala qaybinayeen qaybtaanna ilaahan u nadarnay oo iska leh qaybtaanna aalihadaa iska leh haddii marka maxabbo ay la wadaajiyeen ilaahiyadooda haddaysan jiri lahayn maxaa taas ku bixiyeyna soo ma fahmi <coughs> qofku marka haddii uunan aqoonin ummadahan mushrikiinta caqaa'idkooda iyo qur-aankana uunan si fiican uga dhuuxin oo gaalkaba caqiidadiisa uusa waxba ka aqoonin ma fahmi karo qur-aankii xataa waayo qur-aankani wuxuu ka hadlaa qoom caqiidadooda qoomka caqiidadooda haddaadan adiga fiirfiirinin ama tafaasiirtii ama siyaalo kale aadan u fiirinin waxaa kugu dhacaya markaa yacnii aayaddii meel kalead la aadeysaa tafsiirkeeda waa kugu qalloocsanaa walidaalika mar hadday sidaa ahaayeen iyaga maxabo marka waa qabeen waxayna ku bixisay inay ilaahay wax u qoondeeyaan oo ay taqarub markay samaynayaan qeyb inay ilaahay uga dhowaadaan maalkooda qaybtii kalena yay yay uga soo dhowaadeen oy taqarub ugu sameeyeen asnaamtii iyaga marka maxaa lagu haystaa war maxabadan ilaahay keliya siiya waxaan kale ka daaya oo almaxabatu maca allaahi baa yaa shirkiga u keentay ayib meeshaa marka ka xubbihim allahna tafsiirkeedii ama tawjiiheedu sidaas waay haddaba marka laba shay kala gara marka almaxabatu maca allaahi iyo almaxabatu lilaahi labay kaad laba macno yaa la jeclaan ilaahay waa la jeclaanayaa horta haddii maxaba allaba ah qalbigaaga aan lagu arkin iimaan maba jira maxabadu marka waa camal qalbi ah oo baacid qofka uga dhigaayo ciddaas uu jecel yahay inuu markaa yacni yacni waxay mudan tahay ou siiyo kula dhaqmo marka <clears throat> maxabadaasi ilaahay baa iska leh subxaanahu watacaala maxabada alla marka waxaa ka farcan maayo iyada lafteeda <clears throat> wax allaale waxa alle jecel yahay inaad jeclaato wuxuu necab yahayn inaad nacdo marka markaan rasuulka jecelnahay mu'miniinta markaan jecelnahay wanaagga iyo waxa macruufkaa markaan jecelnahay jacaylkaasi maxaa xaggee asal u ah maxabatullaahi buu ka yimid waayo shaygan ma jeclaalahayn lahayn lowlaa allah na amray maahanin haddii alla uunan na amreen ma jeclaalahayn lahayn na amray subxaana watacaala marka maxabadii alle waxaa farac ka noqonayso wax allaale wixii uu jeclaaday oo uu amray in la jeclaado in la jeclaado taas marka maxaa la dhahaa almaxabatu lilaahi nebigaan jecelnaha ilaahay dartii aanu u jecelnahay muuminiintaan jecelnaha ilaahay dartiisaan u jecelnahay wahaakada maxabadii allah marka asal waa ogow almaxabatu maca allaahi laakiin waa shirki almaxabatu maca allaahi maxay tahay tan hadda aayaddu tilmaamayso mushrikiinta lagu sheegay oo waa maxay inaad ilaahay sida aada u jeceshahay oo kale inaad makhluuq la sinto <clears throat> makhluuq wuxuu doonayaba ha ahaada makhluuqaase sida aada rabbi u jeceshahay ama maxabada ilaahay aada jeceshahay oo kale mid lamida inaad jeclaatoma ma aha waayo maxabadu waa cibaada waxayna keensanaysaa inaad alla jeclaato wixii jeclaa uu ku yidhina aada jeclaato laakiin kaagama furna inaad maxabada ilaahay kayrkii ah kula sinto <clears throat> marka marka la leeyahay almaxabatu cibaadatun waaye iyo marka la leeyahay waxaa la inkiraa waa maxayna almaxabatu maca allaahi aan la inkiraa ee almaxabatu lillah hadhow inaad dhahda maa rasuulkiiba waa jecelnahay shirki maan ku dhacnay maya rasuulka waa jecelnahay allaana amray maxabada alle aan jecelnahaaba waxay keenaysaa inaan rasuulkii ou jeclaadana yidhi inaan jeclaano soo ma garanin laakiin rasuulkii iyo ilaahay ma simaynaa oo maxabada iyo jacaylka ma ku simaynaa maya allana waana alla isagaana abuuray isagaana arsuqo isagaan u laabanayna koonka isagaa sayidka ah rasuulkana inta yani makhluuqa isagaan inaan ugu jeclaano ay tahay makhluuq inta ah nacam maxabadiisuna waxay taabic u tahay maxabat ullaahi tacaala nacam sidaa marka u garo maxabada dabiiciga ana lama diidano oo qofka bani aadamka ilmuhau dhalay uu jecel yahay xaaskiisau jecel yahay waalidkiisa uu jecel yahay maxabadaasi waa dabiici midaas nacam maalka uu leeyahay maalkiisa waa jecel yahay taas waa iska dabiici laakiin midda cibaadada ah labadaas nooc u weeyaan waxaana u asala maxabat eh, yani maxabat اllahi tacaala wa min annaasi dadkii marka annaasidan yaa loo jeedaa laba tafsiir baa ku jir ayaa ku jirto qaar waxay leeyihiin mushrikiintaa laga hadlaa dadkan la sheegaa oo mushrikiinta qaar kalena waxay yidhaahdeen may ahlu kitaabkaa loo jeedaa labadaba in loo jeedana waa dhici kartaa <coughs> ayb abu xayaan isaga wuxuu doortay fi lbaxri اlmuxiid aayadda inay caam tahay ahlu kitaab iyo cubaadul awthaan labadaba waa camime ahlu kitaabka marka sidee u camimeysaa ahlu kitaabka waxay u camimeysaa fii suurati towba alla wuxuu yihi ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah markii nebigu uu arrintaa fasirayana wuxuu ku tilmaamay dadka iyaga madaxda u ah culummadooda iyo yacnii kuwa cubaadooda ah ayay markaa yacnii rabbiyaal ka dhigteen say uga dhigteen taxliilkii taxriimkay ku raaceen waxay ilaa waxay og yihiin alla inuu xalaaleeyey ayay ka xarimayaan waa ku raacayaan waxa ilaahay ka xarimay ayay u xalaaleynayaan waa ku raacayaan middaas waaye marka yuxibuunahum ka xubillaahi marka nacam ninka aada adiga wax walba ku raacday adoo og xalaal wax ah, xaaraan intuu kaaga dhigay aada daba gashay ood adeecday ood ku raacday qofkaas yacnii maxabadii alloo kalaad jeclaatay marka falandaadu bictibaari ahli lkitaab hum ru'asaauhum waa madaxdooda wa axbaaruhum iyo culimmadooda wn itabacuu waxay raaceen maa ratabuuhu lahum waxay u tartiibiyeen oo min amrin wanahyin qawaaniintii ay u qoreenay dabagaleen ay raaceen wain khaalafa allaahi wanahyahu amarka alle haba khilaafa iyo nahyiga alle marka haddii adiga qof madax ku ah iska raacdo ee yacni weliba a amarka alle iyo nahyiga alle isagoo khilaafsan intuu qaanuun ku tartiibiyo adna aada ku dabagasho waa qofkaasi macnaha andaad iyo aalihad ka dhigatay ayb waladiina kuwa aamanuu rumeeyey alleh ashaddu kuwa darnaan badan waayo xuban xagga jacaylka lilaahi alla la jeclaado kuwa aada u darnaan badan waayo jacaylkooda alla ay jecel yihiin waa miduu aada u daran yahay waa lagu ammaanay marka walow yara aladiina dalamuu walow haddii yara aladiina yaraa uu arki lahaa aladiina kuwii dalamuu dulmi falay shirkiga kuwa sameeyey hadday arki lahaayeen id waqti yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka markay arkaan id waqti yarawna <clears throat> yacni ay arkeen alcadaaba cadaabka markay arkeen hadday arki lahaayeen cadaab cadaaballaahi ufiirsa meeshaa marka tarkiibka taraadan haddii laga dhigo laba tafsiira tafaasiir badanaa ku jirta labaan uga gaabsanaynaa taraada haddii basariyo ru'yada laga dhigo mafcuulkeeda waa usoo qadaraynaayo walow yara yaraadaan ujeedaa walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba cadaab allaahi hadday arki lahaayeenaan dhahayna ana alquwata jumladaasna jawaab lowdaa jawaab naga rabto la calimuu baan usoo qadaraynaa jawaabta low sida badanna waa la qadaraa la calimuu markaan qadarno calimada labadeedii mafcuul jumladan ana alquwata lilaahi jamiican tasuddu masada mafcuuley calima calimada labadeeda mafcuul iyadaa dabooleyso meeshaas yacni buuxinayso sidaas waa si tafsiir kale waxa uu yahay in la yidhaahdo yaraada yaclamu in laga laqbeeyo oo marka macnaha la yidhaah walow yara aladiina dalamuu walow yaclamu aladiina dalamuu hadday ogaa lahaayeen kuwa shirkiga sameeyey id yarawna alcadaaba cadaabka markay arkeen hadday ogaan lahaayeen aaw marka ra-aadan oo bimacnaa calimo labadeeda mafcuul ana alquwata biana alquwata hadday ogaan lahaayeen quwadu iyo xoogga lilaahi alla inay usugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wa ana allaha allana shadiidulcadaabi inuu cadaabkiisu miduu daran yahay inuu yahay hadday ogaan lahaayeen la calimuu madarata itikaadi landaadi ilaahyo kale in la samaysta dhibkeeda waa gara lahaayeen ama haddaad doonto waxaa tiraa lama takhadu landaada <clears throat> andaad iyo ilaahyo maba aynan samaysa lahayn hadday taa gara lahaayeen marka lowdii jawaabteedii aan qadaraynaa ana alquwata lilaahi jamiican taanna waxaan uga dhigaynaa labadii mafcuulee yaraada ay qaada lahayd labadaa tafsiir baa marka ugu dhow qiraa'aad kala duwanna waa ku jiraan muhiimkuna qiraa'aadku macno ahaan m aad aada uma kala duwana walow haddii yaro aladiina kuwii ay arki lahaayeen dalamuu shirkiga sameeyey id waqti yarawna alcadaaba markay cadaabka arkeen cadaaballaahi ay arki lahaayeen la calimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata quwada iyo xoogga lilaahi alla un inay usualla inuu usugnaad e, inay usugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wa ana allaha allana lcadaabi inuu yahay garan lahaayeen ay ogaan lahaayeen marka id yarowna iyo marka la leeyahay id darfun limaa madaab hadda markaade maadi iyadoo mustaqbal qiyaamo hadda hadda kadib cadaabka ay arki doonaan waaye maxaa marka id looga cabiraa litaxaquqi wuquucihi ti la dhihi jiray wa ana allaha alla shadiidulcadaabi inuu yahay cadaabkiisu miduu adag yahay bay garan lahaayeen id waqti cadaabkiisu alla inuu adag yahay marka id waxaan ku tacalujinaynaa shadiidulcadaaba shadiidkaan ku tacalujinaynaa wa ana allaha waxay ogaan lahayn alla shadiidulcadaabi cadaabkiisu inuu aada u daran yahay id waqti uu cadaabkiisu daran yahay ogaan lahaayeen tabara'a uu ka beri noqday aladiina kuwii utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen itabacuu raacay wara-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkiina ay arkeen wataqaacad wataqaacad ay go-go-day bihim ay canhum iyaga xaggooda ay ka go-go-day alasbaabu asbaabihii ay xaggooda ka go go marka id tabara'a aladiina itubicuu min aladiina itabacuuh idtii marka waxaan ku tacallujinaynaa marka shadiid lcadaabkaas id waqti buu ilaahay adaa inuu cadaabkiisa uu daran yahay yay ogaan lahaayeen id waqti inuu cadaabka alla daran yahay tabara'a uu ka beri noqday aladiina kuwii utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen itabacuu wax raacay laba qolo wa kuwana waa la raacay kuwana waa iyaga ayaa wax raacay kuwii la raacay marka waa aya asnaamta iyo wax allaale wixii ilaahay keyrkii la caabuday ama shaydaan ha noqdo ama yacni malaa'ig ha noqdaane kulligood marka wax allaale wixii la raacay qiyaama markii la tago waxay ka b ama qof fiican ama qof xun ha ahaadee waxay ka beri noqonayaan kuwii wax raacay waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wakanuu bicibaadatihm kaafiriin waywma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljina akharuhum bihim mu'minuun fii suurati saba fii suurati lfurqaanna alla sidoo kale uu tilmaamay wayowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illahi fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haؤulaaءi am hum daluu sabiil qaluu subxaanaka ma kana yanbagii lana an natakida min duunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowma buuraa nabiy llaahi ciisana waa ka beri noqon doonaa sidoo kale waid qaala allahu ya ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi اtakiduunii waummiya ilaahayni min duuni اllahi qaala subxaanaka ma yakunu lii an aquula maa laysa lii bxaqin nin walba waa ka beri noqona ayb id tabara'a id waqti buu ilaahay cadaabkiisu darn daran yahay tabara'a aladiina kuwii ay ka beri noqdeen utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen itabacuu raacay kuwii raacay iska fogeeyen ay ka beri noqdeen marka nin berri iska kaa fogeyn doono diintaada hadda ha u baabi oo diintaada asalkeedana hayso furuucdeedana ku dheg in allaale intaad ilaashan karta ilaasho ha u dhi ha u baabi'in hana u halaagsamin qof berri waxaan aniga uma dirsanin ku dhihi doono ayb ha u sacabtumin wara-w lcadaaba ay arkeen alcadaaba cadaabkii id tabaraat dhan tabara ku cadfan yihin waid ra-w lcadaaba markay cadaabka arkeen wataqaacad waid taqaacad markay go-go-day bihim iyaga ay la gogo bihim canhum xaggooda ay ka go-go-day alasbaabu asbaabihii ay markaa wax iskugu tari lahaayeenna ay go-day yani walmawadatu bayna alqowmi sababun dadka kalgacaylka ka dhexeeya waa sabab liannahum bihaa yatawaasaluun waayo kalgacaylkaas iyo jacaylkaas dadka isku xiriiriyaan kaasaa kaf dhahaayo marka oo go-aaya qiyaamaha marka la tago wataqaacat bihim اlasbaabu marka sidaas wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen itabacuu raacay low low ana lanaa alla mau noo sugnaado karatan rajcatan noqosho may noo sugnaato fanatabara'a si aan uga beri noqonno minhum iyaga xaggooda aan ka beri noqonee kamaa sidii tabara-uu ay u beri noqdeen mina annaga xaggeenna ay nooga beri noqdeen oo kale kadalika kaagaas oo kale sidii kuwaa yani kadalika kaagaa oo kalea yuriihim ullaahu alla uu tusayaa acmaalahum sidaadaas oo kale alla acmaashooda ou u tusayaa xasaraatin qoomamo xaal ay tahay qoomamada oo calayhim iyaga korkooda ahaanayso wamaa hum ma ahaanin iyagu bikhaarijiina kuwa ka baxaayo min annaari naarta xaggeeda kuwa ka baxaya ma ahaanin iyaga oo naartii ka bixi maayaan halkaasay qoomamada un ugu jirayaan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen itabacuu raacay taabiciintii low ana lanaa lowdan taman low macna tamani waa hadda <clears throat> waa tamani macnaheeda low ana lanaa alla mau noo sugnaado maan yeelanno karatan noqosho may noo sugnaato aan noqono adduunyada lagu celiyo fanatabara'a aan ka beri noqono minhum iyaga xaggooda kuwaan hadda naga beri noqday kamaa tabaru'an beri noqosho ka tabaru'ihim ka beri noqoshadooda mina anaga inaga beri noqdeen oo kale aan uga beri noqone marka kamaa tabara kamaa tabara-uu minaa maada masderiyo waaye waana ka yacnii kaafkana marka waa fii mowdici nasbin wuxuu noqonayaa marka sifo mawsuuf loo soo qadarayo fanatabara'a aan ka beri noqono minhum iyaga xaggooda aan ka beri noqono tabaru'an ka beri noqosho mihla tabaru'ihim ka beri noqoshadooda mina annaga inaga beri noqdeen oo kale ayb kadalika kaagaas oo kalea yuriihi sidaadaas oo kalea yuriihim ullahu alla oo u tusaa acmaalahum iyaga acmaashoodii ayuu tusayaa alleh xasaraatin qoomamo xaal ay tahay iyadoo qoomamo ah acmaashoodii iyadoo qoomamo un ah ayuu rabbi tusayaa qoomamada oo calayhim iyaga korkooda ahaanayso ama calayhim yani ay kaa-inatan calayhim marka saas nacti in laga dhiga ama calayhim taxasaraatin waa lagu tacallujin karaa laakiin wax yaroo culaysaa ah ku jira kadalika kaagaas oo kale yuriihim ullahu alla u tusaa yani sida yani kuwan ay u beri uga beri noqdeen kuwan kuwan dambena ay saa u leeyihiin yuriihim ullaahu sidaasi la eg baa ilaahay ou tusayaa kuwan gaalada ah acmaalahum acmaashoodiibuu tusayaa xasaraatin xaal ay tahay mid qoomamo iyadoo ah iyo shallay calayhim korkooda ay ku qoomamoodaan <clears throat> wamaa hum ma ahaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta kuwa ka baxaya xaggeedana ma ahaanin oo naartii ka bixi maayaan <clears throat> yaa ayuha nnaasu kuluu mima fi lardi xalaalan ayiba yaa ayuhaa hoy annaasu dadow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fil ardi dhulka korkiisa ahaaday ka cuna xalaalan xaal uu yahay midkii furan oo idinka la idiin furay dayiban oo daahir oo wanaagsan walaa tatabicuu ha raacinina khuwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacinina inahu shaydaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow buu idiin ahaaday mubiinun cadaawadiisu ay caddahay ama mubiinun cadaawadiisa caddaystay inamaa ya'murukum wuxuu idin amrayaa un um bisuu'i xumida ayuu idin amrayaa iyo walfaxshaai fuxshiga ayuu idin amrayaa waxa dembiga laga yaqyaqsoodo wa an taquuluu waqowlikum ayuu idin amrayaa inaad dhahdaan iyo qowlkiina cala allahi alla korkii aa ku dhahdaan maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn waxaydnan ogeyn inaad ilaahay ka sheegtaan ayuu idin amraa shaydaanku <clears throat> marka aayaddan calaaqadada aayadihii hore ay la leedahay baa waxay tahay ama kuwa dambeba ay hadda la soo leedahay baa waxay tahay yaa ayuha nnaasu kuluu mima fi lardi xalaala ayiban dad waxaa la sheegay marka ru'asa la raacay kuwo wax raacay kuwo la raacay waxaas laysku raacaya waxaa ka mid ah taxliilkiiyo taxriimkiibaa dad dad ay ku raacayaan markaasaa alla wuxuu leeyay war sidaa hayeeline waxaa alla idin siiyey dhulka korkiisa uu yeelay alleh ee alla uu idinka xarimin oo idiin xalaaleeyey qaata ha iska xariminina idinka meeshaa marka masalada la-aan ka qaadan karnaa waxay tahay taxliilka iyo taxriimku mas'alo weyn inay tahay shay adiga inaad iska dhaafto waa yeeli kartaa wax kasta oo xalaal ku ah iska cun laguma dhihin hadaa doonta waa iska dayi kartaa laakiin can ictiqaadin ha iskaga dayn adoo isdhahaayo shaygan waa kaa a shaygii xalaasha ahaa haddaad ictiqaadiso inuu xaaraan yahay wixii marka yani yani adiga xalaasha kuu ahaa inaad uga tagto waa xaaraan xaaraantaasna marka xag alla aadan ka qaadanin arrin khatar ah waayo tashriic ah kaas marka waxaa laleeya ilaahay u daaya oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ma jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin walakina aladina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba waaktharuhum laa yacqiluun yani shaygan waa xaaraan adiga malihid allaha koonka abuurtaa iskale nacam waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraam allah iskale nacam bani aadam marka inuu gacantiisa la galo maskaxdiisa yartaa inuu la galo waa edab iyo duqyaan iyo xadgudub marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaas yacni waxaa alla idiin xalaaleeya qaata oo cuna cunadaas marka waxay tahay yacni xalaalnimadiisa ictiqaadiya wey ee shaygan adu haddaad iskaa iskaga dhaaftay si kale xalaal inuu kuu yahay waa og tahay laakiin adigaa iska daayey wax dhiba ma lahan laakiin markaad ictiqaad oo taxriim aad gelisid waa khatar marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu dadow qolada thaqiif iyo khusaaca iyo caamir ibnu sacsaca iyo bani mudlij iyo ayay aayadda kusoo degtaa la yidhi naftooday waxay ka xarimeen beerahooda wax kamida cuntadooda wax kamida xoolihii bay kala qeyb qeybiyeen intaan waa xaaraan ma cunno intaan waa cunnaa suurat lbaqara iyo suurat lmaa-ida wax kamidaan ugu tegi doonaa waxaan ujeedaa suurat lancaam ayb <clears throat> waqaaluu hadihi ancaamu waxarun xujrun laa yطcamuha ila man nashaau bizacmihim waأncaamu xurimat ظuhuuruha waأncaamu laa yadkuruuna sma اllahi calayha اftiraءa calayh waxyaabahaasaa marka lagu eedeynayaayo alla wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu dadow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fi lardi dhulka korkiisa ahaaday xalaalan dilqan asalka xalaalan macnaheeda min alxalli weeyaan wax la furay waay aladi huwa naqiid اlcaqdi caqdi shayga marka la gunto ama gunuda caqdunaa la yidhaahdaa xalligana waa furidda marka macnuhu waa maxay wixii la idiin furay waa maxay wixii la idiin baneeyeyo laidiin gacan baneeyey ayb waa la idiin xalaaleeyey dayiban daahiran xaal uu yahay mid daahir ah cuna wixii alla idinka xarimay laakiin ka fogaada walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tilaabooyinkiisa ay camaluhu camalka shayaanka ha raacinina daacada shayaanka iska ilaaliya intasaasna waa laga wadaa <clears throat> inahu inahu shaydaan inahu shaydaan lakum idinka caduwun buu idiin ahaaday cadow inahu shaydaan caduwun cadow waayo lakum idinku cadow idiin ahaaday mubiinun cadaawadiisu ay caddahay ayb mubiinun eh, yani mubiinun marka waa min abaana ficilkaas marka abaanana yatacaddaa walaa yatacaddaa baa la yihahda yatacaddaa walaa yatacaddaa oo marka mubiinun mar waa mutacadi bou noqonayaayo waxay noqonaysaa mubiinun cadaawad cadaawadiisa idiin caddaystay shaydaanku waa mid cadaawadiisa idiin caddaystay mubiinun miday cadaawadiisu caddahay waaye marka la dhahana waa waa waa laazim oo markaa m tacaddi ma sameynayo ayb ay daahiru lcadaawati inamaa ya'murukum wuxuu idin farayaa un shaydaanku bisuu'i xumaantou idin farayaa dembi buu idin farayaa walfaxshaa'i iyo macaasida aadka u foosha xun fuxshiga marka waxaa la dhahaa maa qabuxa min alqowli walficli hadal iyo ficil aad looga yaqiiqsoodo xun ayb <coughs> marka zinadii iyo waxyaabihii la midka ahaa way waxyaabahaasuu marka idin quryo idin amraya wa an taquuluu iyo inaad tiraahdaan cala allahi alla korkiisa inaad ka dhahdaan maa shay laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn yacnii inaad ilaahay masabidataan oo dhahdaan kanaa xalaala kanaa xaaraan waayo qofka isagoon waxba aqoonin hadduu yihaa kana kana xalaal ah iyo kana xaaraana uu yidhaahdo qofkaasi de ilaahay buu masabitay dunuubta ilaahay laga galanaya in isaga la masabitaa ugu daran shaydaanku marka kaasuu idin fara <clears throat> wإida qiila lahm اtabicuu ma أnzla اllah qaluu bal natabicu ma alfayna عalayhi aabaءana waidaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga itabicuu raaca haddii lagu yihaha raaca maa kii raaca anzala allaahu anzalahu llahu alla uu soo dejiyey raaca haddii lagu yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan bal ee nattabicu waxaan raacaynaa maabaan raacaynaa kii alfaynaa aanu helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen calayhi maaga korkiisa inay yihiin wixii aan shaygii aan aabbayaalkeen inay ku taagan yihiin aan aragnay oon helnay unbaan raacaynaa saasay dhahayaan <clears throat> awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuunahum ma iska raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadaan laa yacqiluuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aan hanuunaynin xataa haddaynan waxba aqoonin oysan hanuunaynin xataa ma iska raacayaan yani iyagu hadday wax yaqaanaan haba raacaan waa la fahmi karaa xataa haddii aynan waxba aqoonin ma iskaga xiranayaan iska raacayaan aayaddan marka alla wuxuu tilmaamayaa markii xujajka laga soo oodo mushrikiinta meesha keliya ay qabsadaan ama ay ku dhagaan inay ahayd un taqliid acmaa yacnii indhala-aan inay un iskaga qabsadaan iyo dad jaahiliina waxay ka soo gaareen oo keliya un inay raacaan wax aan ahayn meeshaa kuma hayaan waidaa haddii qiila lahum lagu yidhaahdo iyaga loo dhaho ittabicuu raaca maa ay ladii kii raaca anzla allaahu anzalahu allahu alla uu soo dejiyey wuxuu alla soo dejiyey raaca haddii la yidhaah qaaluu waxay dhahayaan bal ee natabicu waxaan raacaynaa maabaan raacaynaa alfaynaa aanu helnay aaba'ana aanu ku ogaanay macnaha aaba'ana aabbayaalkeen calayhi maaga korkiisa aanu ku ogaanay inay ku taagan yihiin ka un baan raacaynaa alfaa waa kuwii labada mafcuul qaada jiray wen ayb marka taa un baan raacaynaa bay dhaheen qofku marka haddii la yidhaha war ilaahay waxaanuu soo dejiyey raac aayaddii waa tan xadiidkii waa kan laba qaab unbuu u doodi karaa qofkaas imaa inuu qof caalima ah ama wax fahmaayey yahayo inuu yidhaahdo war aayaddan ama xadiidkan sidaad mooday ma aha aayaddan kale xadiidkan kalea jiro aayaddaanna macnaheedu sidaan waayo tanna macnaheedu sidaan waayo adiga sidaad u wadda ma ahan hadduu sidaas yidhaahdo qofkaasi xujow la yimid waa toosan yihin oo marka yacni ma noqonaayo qof aayaadkii ilaahay uga tegay yacnii ra'yi ama maxdu taqliid uga tegey ma aha qofkii laakiin inta aayaadkii iyo axaadiidtii loo sheego oo aan xujo waxyi ah aan la imaanin <clears throat> yacni markaad aayad ka tegayso waa inaad aayad kale uga tagto sidaa uga tegaysana waxay tahay imaa inaad tiraa waa mansuuqa aayaddaas midaanaan nasakday ama inaad tira aayaddaas waa caam tanna waa khaas waxyaabahaasoo dhan marka waa wax marka dadku ay garan karaan dooda noocaas oo kalea marka dhib ma lahan waa fiican tahay iyadana laakiin haddii qofku uu ku doodo uun iska soo taagnaado aayaddii uu ra'yi ka hor keeno iska maxdiya ama uu ka hor keeno caada uu yidhaahdo annaga waxaanaad sheegaysa ma naqaani saana caado noo ahaa jirtay ninkaasi qoladaanu la mid yahay waa inuu ka tagaa waxaas <clears throat> sidaa darteed marka allah wuxuu leeyahay aladiina yujaadiluuna fi aayaati اllahi bigayri sulطaani ataahum kabura maqtan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu bigayri sulطaanin ataahum fiir qofkii aayaadkeenna ka doodo xujo la-aan haddii marka xujo ou haysto waa la dhegeysanaa xujadiisa haddii uunan hayninna waa wiisa marka kabura maqtan caro ayuu kasbanaa marka aayadda kalena maxay leedahay in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiihi fastacid biاllahi inahu huwa samiicu lbasiir awalow kaana aabaa'uhum ayatabicuuna hum ma raacayaan aabbayaalkood miyay iska raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadaan laa yacqiluuna xata walow kaana ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana aabaa'uhum aabbayaalkood haba ahaadeenba laa yacqiluuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba aan garanaynin xataa haddaysan waxba aqoonin ma iska raacayaan walaa yahtaduuna aynan hanuunsanayn aabbayaalkood haddaynan hanuunsanayn waxna aynan aqoonin xataa ma iska raacayaan waa meesha cilmi sow lama rabo shay-antan marka takhsiis baa ku jiro oo caam oo iska maksuus ah waayo waxaa laga wadaa laa yacqiluuna shay-an min addiini ilaa adduunyada inay wax ka yaqaanaan maahan hadda wax la diidan yahay maaha <coughs> waaye waxyaabaha dadka xaqa ay la qaadan waayaanna waxyaabaha yani mawaanicda xaqa in la qaato diido qofka ka hor istaagtana waxaa ka mid a ah maanicul caada qofka caadada uu kusoo koray iyo waxa uu soo arki jiray hal mar inuu ka guuro waa ku adag tahay inuu ka qanco maahani oo ilaahayna uu ku arsuqo de ee iimaan iyo khayr maahani waayo wuxuu isleeyahay aabbaha awowga awowgiis haddii aad waxaan ka tagto waxaa ka dhalanaysa aabbahaa iyo awowgaa baailay ku socdeenaa ka imaanaysa uu kuleeyahay marka aabbihii iyo awowgiis buu madaxa ciidda uga celinaa isagii baa marka naar u gelaya walidaalika abuu aalib nebiga adeerkiis muxuu diintii uga tegey muxuu nebigii oo uu og yahay inuu xaq ku socdo muxuu u rumeey waayey wuxuu yidhi walaqad calimtu biana diina muxamadin walaqad calimtu ana eh, diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina waa ogahay buu yihi marka diinkan moxamed inuu xaq yahay waa adyaanta khalqiga ou haysta midda ugu khayrka badan inay tahay waa ogahay yiri aniga haddii aanan eed iyo yacni cay aan usoo jeed aan usoo jiido waalidkay haddaynan jiri lahayn inaan ammaan ka cabsanaayo haddii taan la lala-yahay waxaad arki lahayd anoo markaa yacni rabo oo yacni markaa yacni inaan ku siiyo oo aan markaa aan tawxiidkii la imaado waa arki lahayd uu leeyahay waa iga heli lahayd sidaas laakiin hadda ma iga helaysidoo sababtu waa maxay aabbahayaan diidaa inaan usoo jiido ceeb marka aabbahaa adiga sidaas marka haddii aabbahaa uu qalad ku soco jiray adiga aad tiraa qaladkii aan ku socona intaan aabbahay ceeb usoo jiidi lahaa aabbahaa wax ma u tartay may uma tarin bal aabbahaa kullamaa aada xumaanta samayso dembiyuu sii helaa kullamaa adiga aada xumaantii ku jirto waa la ciqaabaa aabbahaa sababtoo ah isagaad ka baratay xumaanta laakiin aabbaha markuu xumaanta ku jiray haddaad xumaantii ka tagto hadduu muslim ahaa marka dembi dhaaf ilaahay u weydiiso markaasaad wax u tartay aabbahaa laakiin caado xunaan haysana aabbahay baan ugu turaa waxaa weeyaan marka cadow caqli badan ayaa ka roon saaxiib ama qof xamiim oo dhow oo dabaal ah hadda ninkaani aabbihiis inuu wax u sameeyo rabaa laakiin waa dhiba usii siyaadina mana oga raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakunu cuquuqan biriba umalaynaa laakiin khayr dara unbaa ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih Eh.